alxamdu lilah salawaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wala alih wsaxbi wasalam asalaamu calaykum wraxmat ullah waxaynu ku jiraa kitaabu siyaam dhowr xadiis oo ka warramaya asiyaam fi safar ayaa aynu soo qaadanay <clears throat> xadiiska koowaad waa xadiiska jaabir bni cabdillahi radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay slm kharaja caama alfatxi ilaa makata fi ramadaana rasuulka alay slat o slam wuxuu u baxay ilaa maka fi ramadaan sanadkii furashadana wuxuu ahaa sana thaamina min alhijra sanadkii sideedaad ee hijrada waxaan u furtay rasuulka alay sala slam magaalada maka bisha rabadaan buu furtay fa saama wuu soomay xataa balaga kuraaca alghamiim ilaa uu gaadhay waa meel mo aan weli maka la gaadhin oo maka ka sokaysa marka madiina la joogo weeyey halkaasaa markuu gaadhay ilaa intaa wuu soomanaa fa saama annaas dadkiina way soomeen ilaa xilligaa la gaadhayay uma dacaa biqadaxi min maayin farafacahu taasi maxayna tusaysa waxayna tusaysaa weelkaas uu yeedho rasuulkiio kor buu qaaday si uu u tuso dadku say u arkaan oo dadku dee markay maanta o dhan soo soomanaa ina salaadii casar la gaadhay casar kadib dad badan bay ku yar adkaanaysaa inay yidhaahdaan dee xilligan aynu jabino laakiin markay nebi maxamed alayh isalatu salaam weyneynayaan ku dayanayaan ilan isaga adqaahum wa akshaahum lilah cidda ugu alla kacabsiga badan ee ilaahay ugu taqaanay ilaahay ugu weynin ogu waa eh. waa kor qaaday xataa nadara naasu ileyh ilaa dadka arkeen isagoo cabayo si aan qofna looga waramin uma sharifa qiila lahu bacda dalik ina bacda annaasi qad saama dadka qaar baan soomkii jabinoo soomay qaala ulaaika alcusaat ulaaika alcusaat wafii lafdin kuwaasi waa caasiin kuwaasi waa caasiin wafii lafdin faqiila lahu waxa lagu yihi dadka qad shaqa calayhim waxaa ku cuslaaday asiyaamu soomkii isagoo rasuulku sooman baa loo sheega lagu yihi soomkiiba ku adkaaday oo safarna way ku jiraan oo aanay soomayn wainamaa yanduruuna waxay se eegayaan fii ma facalta hadduu rasuul allah waxaad samayso fadacaa wuxuu yeedhay biqadixin koob buu yeedhay min maayin biya bacd alcasri casr kadib fashariba u cabe rawahu muslim xadiiskani wuxuu tilmaamaya qofku xaaladda uu safarka ku jiro inuu soomi karona iskana afuri karo waayo rasuulka alay slatu slam iyo saxaabad markii hore iyagoo safar ku jira way soomeen haddana qofkii musaafirkaa maadaama loo baneeyey inuu afuro waktiga safarka isagoo marka hore soon soo soomay oo safarkii soo galay inuu afuri karo oo uu soomkaa jabin kara waa laga qaadanaya wax dembiyana aanu ku weliba markuu u arkay inuu culayska iyo dhibaatadu farabadantahay inuu afraaba wanaagsan marka ulaaika alcusaat alcaasi waa qof amba shay waajiba ka tegey amba shay manhiya ku dhacay baa caasi la marka hore marka ay qoladana dee isyaanka ku dhaceen muxuu yihi ilan soomkan ay soomanaayeen waa waajib saarnaa inay soomaan iyo inay afuraan labadaba dee way u banaan tahay marka cusaadda waxay ku noqonayaan inay nabiga calay slat o slaam ficilkiisii karaahiyeysteen xaaladan iyada oo isagoo nabigu alay slat slam soomanaabuu afuray soo maaha iyaga waxay u arkeen inay sii haystaan inay wanaagsantahy marka maalintaa kuwa afuray nabiga raacay calayh salaatu wasalaam ayaa xagga daacada rasuulka uga dhow walow qolan soonkooduna sax baa ha noqdee ulaaika alcusaa kuwaas waa caasiyiinoo ficilkii nabiga alay slat slam ayay caasiyen marka halkaa maxaynu ka qaadanaynaa de qofka shay uu rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam amba uu amray ogaan uga tegaya inuu caasi yahay kani soom farala buu soomanaa inuu afuray inuu soomaa labadaba u bannaanayd laakiin waxay ahayd xaaladdan iyadaa inuu xagga nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu u arkay fadligu inuu ku jiro inuu soomkiisa hayso fadliguna xaaladdan wuxuu ku jiray inuu dariiqa nebiga alay slat slam raaco saa nabigu yeelay calayh salatu wasalaam maadaama uu soomkii dadkan dhib ku yahay oo dhulkuna aada u kulul yahay safarna ay ku jiraan iyo jihaad waxaa laga qaadanaya markaa xadiiskan sida aynu sheegnay labada wejiba inay bannaan bal cid keebaa sii fadli badan waynu arki doonaa sida xadiiskan dambe tilmaamaya wa can xamsa bn camr alaslamiy radi allahu canh annahu qaala wuxu ya rasuul allah rasuulka ilah ajidu waxaan fi b anigu waxaan iska helayaa b ay binafsi naftayda waxaan ka quwatan awood cala asiyaami fi safar aan awood u leeyahay cala siyaami soomka fi safari safarka safarku sidiisuu mashaqo yahay soomkuna sidiisa sidiisa ayuu mashaqo kale u yahay iyo culays kale marka la eego nafta culays buu ku yahay marka laba mashaqaa iskugu tegaya marka wuxuu leey anigu labadaaba waan awoodi karaya fahal calaya junaax miyaan wax dembiya kulaaya faqaala rasuulu llahi sala اllahu alay slm hiya ruksat min allah waa rukso xagga ilaahay ka hatay faman akhada qofka qaata biha ruksadaasi faxasanu wuu wanaagsan yahi ay fa haadaa amrun xasan waa arrin wanaagsan arrinkaasi maadaama rugsadaa qaatay rugsaduna waa tashiil biamrin sacb arrin culuslayd in la sahlo ayaa rugsad la haba waman axaba an yasuuma falaa junaxa calayhi ka doonay inuu soomana falaa junaxa caleyhi xadiiskani sariix wuxuu kaya markaa labada wajbayna banaayin waaslu fi lmutafiq min xadiisi caaisha ana xamsa bn camar sa'ala weydiye qadiyada ku saabsan soomka safarka axaadiis aada u badan baa nabiga ka soo arortay alayh isalaatu wasalaam kuwan ay ka mid yihiin mar kale rasuulku wuxu uhi in shita fasum wain shita faafdir haddaad doonto soon haddaad doontana afur buu ninku yihi waxaa kaloo soo arortay saxaabadu ina yidhahdeen anagoo rasuulka la socnay alayh isalaatu wasalaam fa mina asaa'imu wa mina almuftir falam yacib اlmuftir aلsaaim wala saaim اlmuftir waxaa naga mid ahaa mid sooman iyo mid aan soomanayn kii soomanaana mu ceebaynin kii afursanaa kii afursanaana kii soomanaa ma ceebaynin oo ma odhanin soomkii sidanaa wanaagsan iyo tanaa wanaagsan midnaba nebigiina waa lala socday alayh الsalaatu wasalaam mar kale waxaa soo arortay nebiga alayh الsalatu slam iyadoo saxaabada ay la socdaan oo nabiga iyo asxaab kale ay sooman yihiin dabeedna markii la degay in dadkii afursanaa ay xoolihii waraabiyeen alaabtii ay meel dhigeen guryihii ay hagaajiyeen markaa dabeetana rasulku uri ala sla slam dahaba almuftiruuna bilujuuri اlyowm aw kama qaala sala allahu alay maanta dadkii afursanaaba ajarkii la tegey oo dadkii kale da shaqeeyeen dadkii soomara way way way shaqeyn kari waayeen marka dhammaan axaadiistaasi labada wajiba inay bay horta laga qaadanayaa laakiin ayuhuma afdal way jiraan culimada daahiriyada qolada la hahdo culimada addaahiriya daahiriyadu waa ibnu xazam iyo sheekh labaas ayaa madhabka loo nisbeeyaa laakiin ibnu xazam iyo marar badan waxaa laga yaabaa qolada madaahibta muqalidiinta ah inay daliilka uga dhawaadaan oo daahir kumay raacayeen mar haddii xadiiskaa lahayo waxa kale halkaa inaga dhig wey qiyaas iyo wax lamid marka waxay dhahdeen mar hadduu rasuulku alay salaam afuray int uu diiday u ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa ruqsadna ay tahay weliba aayadday deliishadeen faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin okhra waa waajib baa bihi halka waxa laga qaadanaya inay waajib tahay marka lama afuri karaba iyagu idhahdeen laakiin qowlka kale dee ka xooga badan waa kaa culimada kale ku tegeen daliilkuna uu ayiidsan yahay oo aayadda dee intaasoo xadiis iyo ficilkii nabiga alay slat slam iyo qowlkiisa waa kale in shita fasum wain shita faaftar hiyo ruqsatu min allah faman akada fahuwa casa waman saama falaa junaxa caleyh ama rasuulku inuu afuray inuu soomayna keebaa sii wanaagsanun waxaa sii wanaagsan kolba isaga qofka soo wanaagsan hadduu isleeyahay wallaahi rabadaantaa safar baad ku jirtaa dee ni safarkaasina wax culaysa soomkaasi kuguma hayo hadhow buu kaaga sii cuslaan doonaa ila qofku markay dadku wada sooman yihiin iyo markuu keligii yahay iyo ay kala culis yihiin soo maha iyo markuu ikhtiyaar leeyahay sanadkao dhan leeyahy waad soo qallayn karta marka waxaa laga yaabaya hadhow inuu jiitamabo soomkaasi uu ku cuslaado markaa isaga naftiisa iyagiy waxaa u fadli badnaanaysa inuu iska soomo shaaficiyadu culamada shaaficiyadu markaas iyagu waxabay ku tageen iyagoo weliba daliilka ugu dhow iyagu maanta marka la eego inuu qofku inuu soomaa u fadli badanta xanaabiladu waa cagsigeeda iyaguna waxay dhahdeen labada wajoo banaaneen lakin inuu afuraaba u fadli badanoo xadiiskan hiya ruksatu min allah hiya ruksatu min allah ibnu cuthaymiin culimada xanaabilada ka ah. inkastoo aanu ahayn xambali muqalid daliilka una raaca sheekhu kolba cidda la jirta wuxuu leeyahay shaaficiyada ayaa daliilka u dhow labada maanta khulaasadu waxay tahay amba soon amba afur labada waji bay ku bannaan yihiin afdaliyaduna waxay ku xidhantay kolba qofka shaksiyadda qofkay ku xidhantay laakiin mar kastuu ogyahay inuu ku daciifayo amba dhibaata kaga imanayso waaba waajib inuu afuro xaaladda ayada mar hadii dhibaato iyo mashaqa ay kasoo gaadhayso ila waa ruqsad la yidhi naf u qaade ulaaika alcusaatu cusaa iminka alif iyo ta u dambeeya soo ma jamcu mudakr saalim ba ma jamcu muanas saalim ba mise waa jamcu tagsiir ya qoladan midigta xitaa weydiine ha haye waa jamcu muanas saalim waay haye haye jamcu tagsiir oo wama bialfin wataain qad jumic soo mu ahayn alf iyo taa wixii loo dambaysiiyaa inuu yahay jamcu ta jamcu muana salim haye haye tagayur baa ku dhacay jamcu tagsiir weeyaan jamcu muanas saalim maaha hadduu jamcu muanas saalim noqon lahaa furnayd buu noqon lahaa dheerayd buu ee taana marbuudaday laakiin sababtu wax kale maaha alif iyo taadu jamca muanase saalim waa inay labaduba alif iyo taadu labadu waa inay masiidata yihiin laakiin haddii uu ka yahay kelimadda markiisa hore ama taadu ay ka tahay amba alifku yahay dee jamc muanas saalim odhan maya abyaat bal imka beyt shamciya ya abyaat soo maaha dee abyaatun abyaatin abyaatan soo tala odhanaya alif iyo taa baa udambayse marka waa inay waa jamcu tagsiir haddana kaasi وعن بن عباس رضي الله عنهma qال رkصa للشhيk الكبير وعن بن عباس رضي الله عنهma qال وxu hi رkصa waxaa loo رkصaya للشhيk الكبيri odayga weyn an yuftira inuu afuro وayudcima uu quudiyo can kuli yowmin maalin kasta uu ka quudiyo miskiinan miskiin ay an can makaani kuli yowmin miskiinan walaa qadaa calayhi wax qalla-ana laguma laha rawahu darqudni walxaakim wasaxaxaahu labadoodu bay saxiixiyeen daarqudni iyo xaakim hadalkan cabdillahi bnu cabaas ayaa yidhi laakiin waa loo rugseeyey buui oo mar hadduu isagu isdhaafiyey waa xukmu rafci buu leeyahy xukmu rafci isagu aayaddii qur-aanka ahayd ee calى fidyatu طacaamu miskiin isagu waxaabuu ku tegsayay ba laysat mansuuka buuhi culimadu maxay tilmaamayan waliba xadiis maana kuso aroreen in markii hore ikhtiyaar qofka soomka loo siiyey soo ya oo inuu quudiyo iyo inuu soomaa ikhtiyaar lahayd laakiin aayadda ka dambayse faman shahida minkum shahra falyasumhu baa waajibisay isagu wuxuu leeya aayaddaasi waxay weli baaqi ku tahay qofkii weynaa lishaykh alkabiir rag iyo dumarba uu ku dhacaya qofkii weynaa da ahaa amba oday weyn amba islaa weynka doonta noqoto khulaasatu qowl waxay tahay waxaa masaladan ay tahay oo soo gudagelaya qofkii weynaayo da ahaa da awgeed u soomi kari waayo soomku uu dhibaato ku yahay hadduu xitaa soomaanta kalifaad iyo culays ay ku noqonayso iyo mashaqo wuu afurayaa dee qallihii hadduu soo qalleeyo faa'iida kuma jirto ilan marka horeba cillo joogta abuu afuray soo rabadaanta cilladan haysataan rabadaanta kadibna way joogtaa uniyo weligiiba waaba kusii daraya oo daba haysa markaa isaga qalla laguma lehe maalin kasta miskiin buu quudinayaa quudintaasina waxay noqonaysaa nisfi saac saac barhkii si kale haddii loo dhigana hal mar unbu qofkaa dharginaya cunto dhamaystiran buu siinaya hal mar amba afur ha siiyo amba casho ha siiyo amba suxuur ha siiye hal miskiinna wuu soo celcelin karaa oo bisha o dhan hal miskiin buu odhan karaa kaale ilaa afur amba ilaa casha maalinta u dambeysana wuu samayn karaa inuu soddon miskiin ba iskugu yeedho hal mar cuntooda siiyo laakiin ma sii qadimi karo oo ma odhan karo rabadaanta awelkeeda ayaan ayaan soddonkaba usii qadimaya anigu waayo dee inaad gaari doonto kale weli maalinta dambe soo socotaa kugumay waajibin laakiin maalinta u dambaysa waa soon qofka lagu lahaa anas bin malik oo kale waxaa la sheegay radi allahu markii uu nin weyn noqday waayo anas cumrigiisa ilaahay baa u dheereeyey waxa uu sameeyey soddon miskiin unbuu maalinta u dambeysay iskugu yaadhay dabeetna saasuu ku qoodiyey waxaa looga qiyaas qaatay markaa qofkii xanuunsanayay almarid aladi laa yurja bur ka aan bogsigiisa la rajayneynin ilaahay subxana wa taala isagaa bogsiyey dee xanuunka sabee laakiin sida loo bartay tusaale ahaan qof baa gaas tari joogtaa oo aanu ka soomi karaynin rabadaan iyo rabadaanlaba ama macaan buu leeyahy o macaankaa dhacaysa haddaanu kolba wax yaro cunin ama markaa keliyaha fadhiya adu amba dawooyin buu qaadanaya laga maarmaan oo dhowrkii saacadoodba mar uu qaadanayo taasuu ku nooleeyay qofkaas waa maxay waa mariid soo ma laakiin waa mariid aan soomi karayn isla markaana cilabani rabadaantu maahe way soconaysaa markaa isna quudinu buu samaynaya qala laguma laha quudinu buu samaynaya he qala lagu yeelan maayo gabadhii naaska ilmaha ku duweysay ambaba urka lahaydna iyaduna hadday nafteeda u baqato iyo haday u baqato ilmaha yaray nuujinayso ambaba ilmaha awrka ay ku sido laftigiisa ay u baqato qaaliban de waxay u baqanaysaa nafteeda amba ka ilmaha ay nuujinayse markaa iyadana way afuraysa qadiyada soo qalaynteeda iyada culimadu siay u badan yihiin bima fiihim almadaahib alarbac afarta madhabna ay ku jiraan waxay leeyihin gabadha qalun baa lagu leeyahay qaarkood waxay markaa tilmaameen hadday ilmaha awgii u afurto waxbay waxay ku daraysaa allahu mustacaan haya kafaaray ku daraysaa oo quudintiina way bilaab samaynaysaa waa laynaysaa culimada in ka mid ihi waxay ku tegeen oo saxaabada inay ka mid yihiin in aan wax lagu lahayn qalla ah odaygaa weyn iyo islaam weyntaa weynu ay la xukun tahayo ay soo qalayna ay quudinayso qadiyaddaasina waa qadiyad aad u xoog badan sheekh alal ibnu qudama raximah اllah oo kutubta u waaweyna fiqiga ee culimada ay dhahdaan waa maraajic islaam almuqni waa sheekh ka mid culamada xanaabilada ah waxa uu leeyahay cabdillahi ibnu cabaas iyo cabdillaahi ibnu cumar laabaduba waxay dhahdeen way afuraysa cid saxaabadii ku khilaaftayna lama haya buui cabdillahi bn cumar addoon uu lahaaba ku yihi afur oo miskiin qodi cabdillahi bn cabasna inanuu dhalay buu ku yihi saxaabadii cid ku khilaaftayna lama haya buui ibnu kahiir sheekhalado isna inkastoo nu qowlka uu rajaxay sheegin laakiin wuu ka hadlay masalada markuu aayadan suuratu baqara ku jirto sharxayo wuxuu leeyahay aqwaalba qowlka qowl baa odhanaya sidaa kitaabkayga soomkaan ku sharaxay kitaabka waxay u badantay inaan lahayn kitaabkiisa sheekaas sheekh albani iyo culimo badan oo muqtidkan joogaana qowlkaasay ku tegeen aada u xoojiyeen daliilkuna kaas u dhowayaad moodaa inay gabadhaasi quudinayso un waayo dee mar haddii saxaabadii ugu dayashada badnaa nebiga aleyh isalaatu wasalaam cabdillahi bnu cumar cabdillahi bnu cabaas ay qadiyadan sameeyeen cid ka hor timidna aan lahaynin culimadan kale adilada guudun bay dee deliishadeen oo daliil gaara oo dee ruqsadda iyo waajibka keenaya may deliishadeen dhinac kale maqaasidii sharciga marka la eego gabadhani markan ay uurka leedahay waxay nafteeda u baqatay soo maha rabadaantii kadibna maxaa jira ya de way nuujinaysaa ciladii halkii bay taaganta markaa labada rabadaan taaba la qaatay waxaa laga yaabaa inay rabadaantii uur awgii u afurtay rabadaan kadibna ilmihii bay nuujinaysa rabadaan toddobana inay ilmo kale sidaaba iska dhici karta oo ciladaasi meesha ay taagantood hadhowna soomkii ku taraakumay iyada markaa kolley masaladu saasay u dhowdahay laakiin waa masalo haddaad jumhuuri tahay jumhuuriga ki maraykanka iyo waxaa ugama jeedna inaga jumhuuri haddaad tahay haddaad xagga dadka sida loo badayay baa raaca haddaad tahay jumhuur culamaa marka leeyihi culimadu sa u badnay tahay dee gabadhaasi waa inay soo qallayso in kunta jumhuuriyan wa in kunta <laughs> adaa inta sheegan doonee wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi ruqsa lishayki اlkabiiri an yuftira inuu afuro ayaa loo rugseeyey wayucimahu qudiican kuli yowmi idcaamkaasi raashin qalalana wuu ka dhigi karaa mid bisilna wuu ka dhigi karaa ibnu cuthaymin raximah llah wuxu ley marka raashin qalal la siinayo waxaa wanaagsan dee wixii uu ku darsanaya waayo dacaam ba ilaahay sheegay bu ihi dabeedna markaa wixii uu ku darsanayay in la siiyo oo matalan dee saliidii iyo tamaandhada iyo wixii kale markaa cuntadaa lagu dara dee وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi jaءa rajulu nin ba u yimid ilى nabiyi salى اllahu alay slm nabigu yimi faqala wuxu uhi halagtu waan halaagsamay ya rasuula allah rasuulki ilaahay waan halaagsamay qaala wuxu uhi wamaa ahlakaka oo maxaa ku halaagay qaala wuxu uhi waqactu waxaan ku dhacay cala mra'atii xaaskaygii fii rabadaan rabadaan anigoo ku jira faqaala wuxu uhi hal tajidu ma helaysaa maa tactiqu waxaad ku xorayso raqabatan addoon qaala wuxu uhi laa maya qaala wuxu uhi fahal tastadiicu ma awoodi kartaa an tasuuma inaad soomto shahrayni mutataabicayn laba bilood hor israacraacsan qaala wuxu uhi laa maya qaale wuxu uhi fahal tajidu ma helaysaa moo waxaad ku quudiso sitiina miskiina lixdan miskiin qaala wuxu uhi laa maya uma jalasa wuu fadhiistay ninkii marka fa uutiya nabiyu sala allahu alay sl nabig waxa loo keenay bicaraqin sallad baa loo keenay salladaasoo fiihi tamrun timira ay ku jirto fa qaala wuxu uhi tasadaq sadaqarayso bi haada kan sadaqarayso oo kafaaradii lagugulahaa iskaga bixi fa qaala wuxu uhi acalaa afqara mina acalaa ee atasadaqu miyaan ku sadaqadaystaa calaa afqara mid iga faqiirsan mina ah, annaga famaa bayna may ahaanin famaa bayna laabatayha inta labadeeda buureed ka dhaxaysa magaalada madiina mu ahaanin ahlun fama mu ahaanin bayna laabatayha labada buurood dhexdeeda ahlu beytin guri mu ahaanin axwaju ka baahi badan axwaju looga baahi badan yahay ilayhi ee ilaa hada tamri timirtan mina anaga fadaxika nabiyu sala llah alay sl nabig waa qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu micyihiisu uma qaala wuxu uhi idhab tag oo fa adcimhu ahlak reerkaaga ku qudi rawahu aلsamca wاllafdu limuslimiin qofkii hadduu maalin camdan u afuro isagoo u kasaya oo wax cuno u cabo ambaba aanu soominba culimada sida shekhu islam tamiya qaar kale waxay ku tegeen inaan qofkaa qalaba lagu lahayn xataa qala laguma laha ba galay wuu ka weyay in qalle iyo waxaa la ihahdo waana loo sahlayaa bay kuleyihin haddaad tirahdo soo qalle qofkaa ah. marka kaasi waa inuu ilaahay u toobad keeno waa inuu cibaadada farabadiyo dembi weyn soomkiiba ka weyn buu galay ninka camdan u afra waay Eh, laakiin culimada sida ay u badan kale waxa weya qofka qalanna waa lagu leeyihin towbadna waa lagu leeyihin waanu dambaabe maalin buu bareeray isagoo caafimaad qaba towbadna waa looga baahan yahay maalintaana waa looga baahan yahay laakiin waa haddii cunto iyo wax kale lagu afuray la yimaado hadduuse markaa ku dhaco qadiyadda matalan inuu xaaskiisii oo dee soomka ilaan waxaa ka ahaa in la iska ilaaliyo arrintaasi ay uu ku dhaco ka dhacdo qadiyaddaasi arrintaasina ay camdan uga dhacdo isagoo isilowsan aan uga dhicin fadl camdan isagoo u kasaya ay u dhacdo arrintiisu ma qalle oo keliya way ka xeel dheertay saddexdan arrimoodoo saa u kala horeeya oo hadduu taa waayo tan uuga gudbayo laakiin isagoo ta hore heli karaya aanu ta dambe u gudbaynin ayaa lagu leeyahy marka inuu saxaabigani masalada cilmi ahaan u lahaana waa la garanaya oo isla markaana aanu isilowsanayn oo halagtu buu riwaayaadka qaarkoodna ku jirtay waxaa ku jirtay halagtu wa ahlagtu waanan halaagsamay waxna waan halaago dee gabadhiina soomkeedii waa ka jabiyey markaa adoon xore addoon inuu xoreeya ku waajib hadduu waayo laba bilood oo wada socdo aanu markaa waxba udhexaysiinaynin ilaa maalin ay xaaraamtay la soo mooyaane sida maalin ciida oo kale hadduu intaa ka riwaayana inuu lixdan miskiin quudiyo miskiin kastaba hal mar u dhergiyo marka intiiba ma helaya buu markii uu raashinkii helayna aniga bacidi ma baahna bu anaga <laughs> annaga qoyskayaga laaba waa alxara magaalada madiine waxay lahayd xaratayn xara waa shiil madow shiil madow waa alardu dat lxijaarati asawda waa dhulka dhagaxa madoole markaa magaalada madiina buuro badan bay leedahay laakiin berigaa dhulkii intii la deganaa laba buurood oo hareeraha ka xiga baa jiray oo labadaa buuroodna ay dhagax madow leeyihiin dabeetana xaratayn iyo laabatayn baa la odhan jiray laaba iyo iyo xarabaa isla macnaa waa buurta dhagaxa madoole markaa wuxuu leeyahay intaa labada buurood ka dhaxaysa magaalada madiina dadka degani reer naga faqiirsan oo arrintan uga baahi badani maba jiraba dabeetna rasuulku uu ku qoslay alay slat slaam dhoolla caddayn rasuulku u dhaafiyey qosolkiisiio xataa badat anyaabuhu markay saxaabadu ku sheegayaan kaana akaru daxikihi atabasum rasuulka qosolkiisa u badan muxuu ahaa atabasum dhoolla caddayn laakiin maro badan waxaynu aragnay xataa badat anyaabuhu iyo nawaajiduhu ilaa ilkihiisu ay muuqdeen anyaab waa jamcu naab oo maxaa kale jira haniya rabaaciya naab iyo nawaajid anyaab nawaajid rabaaciyaat iyo hanaaya hanaaya waa foolasha rabaaciyana waa dhoosha waa tii nabiga alay sla slam dhooshiisa la jabiyey waa kusirat rabaaciyatu nicidana maxaa la odhanaya naab amba anyaab la odhanaya nawaajidna waa aladaraas waa gawsihii إda raأyta nuyuba leysi barishaة falaa tadunan ana leysa ybtashimu ninkii gabi waa kii lahaa idaa raأyta nuyuba leysi barishatan haddaad aragto libaaxa miiii miicihiisa soo muuqda falaa tadunan ha u malin ana leysa ybtasimu inuu qoslay haddaad libaaxa micihiisa aragto ha iskaga farxino ha u dhawaanin baalka isagoo malaa u qoslayaaye horay kuliqila iska helaane waay haddaba ninkan xadiiskan faa'iidooyin badan badan baa ku jira xagga faa'idooyinka ilaa sheekh ibn cuthaymin uu sheegay culimada qaar inay ka qoreen alfa faa'ida wa faa'ida kun faa'ido iyo kow ay ka qoreen xadiiska kuwa muhiimsan waxaa ka mid ah qofku markuu mustafti yahay uu fatwoonayo fatwo doonayo inuu dembigu gala sheegi karo iyaday ahayd marka hore inusa asturo soo maaha lakin masalada fatwa kaga xidhan soo maaha waxaa noocaya noocaasaan sameeyey waxaa laga qaadanayaa in arrinkani camdan uga dhigcay saxaabigan waxaa laga qaadanaya qofku markuu masaaisha qaladkaa galo inuu dee fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaa laga qaadanayaa in kafaaradu ay saa u kala horeyso oo aanu markaa kasii gudbaynin waxaa laga qaadanayaa miskiin lixdankaa miskiin in mid kastaba hal mar la dherginayo waayo itcaam mar hadii la idlaaqo waa hal marba ayuu ku dhacaya adilada kalea looga qiyaas qaadanaya waxaa looga qiyaas qaadanaya qofka kafaarada waaye wuxuu ku bixiyo addoonkii wuxuu ku xoreeyo wallahi qoortayda waxaan ahayn mahayawi tayadaas waxaan ahayn hadduu waayo saddexda arrimood midnaba in kafaaradii ay ka dhacayso laakiin waxay halkaa culimadu marka marayso isku khilaafeen hadduu marka dambe hela ka war ma ma fii dimatihi baayo beri dee hadduu beri faqiir ahaan jiray markuu lacagtaa helo walow shan sano kadibna ha noqotee wuxuu ku qoodiyo lixdan kaa miskiin ma waxa looga baahanyay inuu qodiyo mise intaasay kaga dhamaanayso intaasay kaga dhamaanaysa qaar badan ku tegeen oo oh, sababtuna waxay idhahdeen dee rasuulku alayh salatu salaam markii oo ninkan yidhi ma helayo waa kan iska fadhiisa ninkan haddana markii sadaqadii dee bahashii la keenayna cid iga baahayadba ma jirto buuri laakiin waxaa la yidhi labada kalena waxay dhahdeen mar haddii rasuulku markaa mar markii hore uu waayo wuxuu miskiin ku quudiyana dee way ka dhacday kafaarada soo in laakiin markuu waxeelo lagu leeyahay maxalkee baa laga qaadanaya dee markii rasuulka sadaqadii loo keena waa ka yidhi ordo iskaga bixi ordo iskaga bixi marka wallahi waxad moodda u badan tahay inuu hadduu markuu waxeelo iska bixinayo laakiin hadduu inta kale waayo aan lagu lahayn qalla lagu leeyahay kuma cadda qadiyadaasi taana culimadu ku qaybsameen qole waxay leeyiin kafaaradii iyo qadihii baa la isku daraya waanu soo qalaynaya haye kafaaradina wa lagu leeyay laakin xadiisu daahirkeedu kafaaru may tilmaamaysa waxaa laga qaadanaya rasuulka xusni khuluqihi salى اllahu alayh dhaqankiisii wanaagsanaa iyo siduu markaa asxaabtiisa ugu sabrayey waa laga qaadanayaa waxa uu rasuulku ku qasla alay slat slam ninkan markii hore isagoo werwersan oo dembi uu galay ka werbugeysan oo warwarsan buu nabiga u yimi markii dambena wuxuu yihi damac ba haddana galay markii dambana isaga laftigiisii waa damac bani aadamku uu damac badaya bani aadamku o intii buu damcay o cid naga baahnima meedaa jirtaba <laughs> ya halkaa waxaa laga qaadanaya haddii qof lagu idhaha sekada dadka masaakiintaasi isaguna maaha dadkii sekada soo ururinaya wax lamida ah, kii sekada bixiyena maaha masaakiinta si baa layihi oo isaga laftigiisu de miskiinna uu yaho sifada u ka sifaysay oo u qaato ya inaan wax dembi ah <laughs> aana kulahayn ila isaga laftigiisa way ku dabaqbaysaa sifadii way ku dabaqbaysaa waxaa laga qaadanaya xaaladdii cusleeda saxaabada ku sifaysnaayeen waayo haweeneyda iyada ma lagu leeyahy kafaaro axaadiisu ma tilmaamayso gabadhii in lagu leeyahay laakiin waxay culimadu u kala qaadeen waxay idhahdeen say markaa u dee hadalku u dhow yahay umaan sheegaynaae eh? haddii ay iyadu mukraha tahay oo dee la qasbay oo xoogay ninkani laguma laha iyada kafaaro taas laakiin hadday iyaduna arrintaa ku taageersanayd oo ay awoodi karaysayna markaa arrintaa inay ka joogsato iyadana waa lagu yeelanaya kafaaradii saasaa lagu yeelanaya waay qolada tiri laguma laha qolata waa lagu leeyahay waxay idhahdeen oo gabadh inaari soomaaniyan ba iska dhici karta xaaladan iyada jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi salى اllahu alay sl nabig oo fa qala wuxu uhi halagtu waan halaagsamay ya rasuul allah qaala wuxu ma ahlakak qaala waqactu cala imra'ati fii ramadaan ayaan ku dhacay marka waa halaagii macnawiga ahaa weyaan laysa bilxisiy faqaala wuxuu yihi hal tajidu ma helaysaa bu nebigu ku uhi alayh isalaatu wasalaam maa tactiqu waxaad ku xoraysa raqabata addoon waxaad ku xorayso qaala wuxu uhi laamay qaal wuxu uhi fahal tasdic ma awoodi karaysaa anta suuma shaarayn mutataabicayn laba bilood oo xidhiidhsan oon kala go-nayn qaala wuxu uhi laa maya fahal tajidu qaala wuxu uhi fahal tajidu ma helaysaa ma tudcimu sitiina miskiina lixdan miskiin waxad ku quuriso qala wuxu uhi laa maya uma jalasahu fadhiiso fawti waxaa la keenay annabiyu sal l sl bicaraqin fiihi tamrun mid timir ay ku jirto markaa ilaa shan iyo toban saac labaatan saac buu qaadaa baa lihi waa sanbiil amba waa qaadaysa ilaa cishriin cishruuna saacan aw khamsata cashar faqaale wuxu uhi tasadq bihaada sadaqadayso halkaa laga qaatay kafaarada laftigeedu isaga qofka kafaaro waajiba gudanaya haddana inay sadaqa noqonayso faqaale wuxuu uhi hamsadaasi waa hamsatu listifhaam ay atasadaqu miyaan ku sadaqadaystaa calaa afqara mina cid naga faqiirsan maba jirta weeyaan famaa bayna laabatayha famaa bayna laabatayha muu ahaanin inta ka dhaxaysa labadeeda buurad magaalada madiina ahlu beytin may ahaanin ahlu beyt ama guri axwaju ilayhi looga baahi baday mina anaga fadaxika nabiyu sala la ala wa qosle xata badat ilahi muuqatay anyaabu maciisu uma qala wuxu idaa faadcimhu alak rawahu muslim walafdu muslim waxaa laga qaadanaya haddii qofkii markaa kafaaradii uu awood hayo wuxuu ku bixiyo laakiin qoyskiisii uu daruuro iyo baahi u baahan yahay amba ubadkiisi ay baahan yihiin inuu kafaarada ka horreysiinayo ubadka iyo baahidooda uu ka horreysiinaya laga qaadanaya wa can caisha wa umu slm radi allahu canhuma ana nabiya sala la alay slm kana yusbixu junuban min jimacin uma yaqtasil wayasuum mutafaqan caleyh zaada muslim wuxuu koriyay fi xadiisi umu slama walaa wcan caaisha wa umi slm radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay sl nebigu kaana wuxu yusbixu mid waabariisan junuban wuxuu ku waabariisan jiray salaada subax ka hor isagoo jinaabaysan min jamaacin taasoo galmadii ka timid qoyskiisa uma yaqtasilu wuu maydhan jiray wayasuumu waanu soomi jiray mutafaqu caleyhi zaada muslim wuxuu ku riy fi xadiis umu salama walaa yaqdii manuu qalayn jirin maalintaas <clears throat> xadiiskana wuxuu tilmaamayaa dee markii hore waxay ahayd asxaabtu macaba waajiba ku ahaa muslimiinta inaanay habeenkiina maxata dumarka is arag dabeetana ilaahay subxaana watacaala waa u ruqsiyey qadiyadaas maalinnimadii un baa lagu iska ilaaliya habeennimadii arrintaa lama xaaraam yeelino way u bannaantay dabeetana markaa mucaamaladii ehelka qoyska dhex martay isagoo weli janaabadii ka maydhan waxay soo gaari kartaa isagoo weli aan maydhan bay soo gaari kartaa xilligii oo uu suxuuran karaa markaa dee farqi baa udhexeeya isagoo qofkii markaa junuba bu ayuu soomi karaa markaa macnaheedu weeyaan oo soomkii janaabadaasi ma jabinayso markay leedahay min jamaacina waxay ka saareysaa alixtilaam rasuulka alay sala slam ilahay baa ka ilaaliyey waxaa la idhaha riyada iyo waxaas inuu iska ku riyoodo waxa isku yimaadaan taa ilaahay baa ka ilaaliyey marka qaydkaasina qodob buu faydinaya walaa yaqdiina maalinta haddee mu odhan jirin waa waa junub bay igu soo gaadhay o dib uma soo qalayn jirine dee salaada subaxunbuu umaydhanaya haddii ixtilaamkaasi qofkii maalinimada laftigeeda uu ku yimaado fii nahaari ramadaan arrintaasi waxba soomkiisi yeeli mayse uu maydhanaya an caiشha radi allahu canha ana rasuula اlahi salى la ala sl qal wuxu uhi man maata qofka dhintay calayhi siyaam wa caleyhi isagoo korkiisa waada siyaamu soom saama canhu waxa ka suulaya ka soomaya weliyihu weligiisaba ka soomay mutafaq caleyh man maata wa calayhi siyaam qofka dhinta isagoo soom lagu leeyahy saama canhu weliyihu weligiisa ka soomaya xadiiskan wuxuu ku cadyahay qofka soom lagu lahaa farala soom sunaa maha ilan soom sunaha marka hore ikhtiyaar bu oo sidaa ku geeriyooda in laga soomayo waay oo xadiisku ku cadiyay weligiisa ka soomaya weligiisuna waa maxay waa qaraabadiisa waa ubadkiisii waa walaaladii waa dadki waa saasoo waa cid qaraabadiisa soomkaa haddaba laga soomayaaba culimadu isku khilaafeenoo waxay qaarkood leeyihiin waa soomu nadrin waayo axaadiista qaarkood waxay ku soo hooyadii baa markaa soom lagu lahaa soomkaasina soomu nadar buu ahaaye maka soomaa waayo soomka nadarku waxa dha waa dee arrin isagu gaar qofku isku saaray laakiin soomkan kale ee faralka ah laguma lagu waxa wey laga soomi maayo culimadu umatooda badan waxay leyihin xadiiska caamka lagu qaado man maata wa calayhi siyaam qolada kalena waxay dhan dee caam hadduu yahay waxa khasisaya oo qeydaya ilan caamku taksiis baa geli karee xadiiskan kale odhanaya wa calayha sawmu nadrin sawmu nader baa lagu dhaha qolada sawmu nader tii daliilkoodu ma sahlana way xoog badan tahay soomka haddaba faralkiiba marka lagu lagu qaado labadiiba soomkii faralka iyo kii naderka ahaa labadaba waxa weeye in laga soomo si isku xigitana waa looga soomi karaa dadna way qaybsan karaan wuxu odhan karaa waar adiguna shan ka soon ana toban ka soomaya dadkii qaraabadaha qof buu lacag siin karaa wuxuu odhan karaa ka soon hebelow qofkii qaraabadaha lacag buu bixin karaao oh. wuxuu odhan karaa aabbahay baa soomkaa lagu leeyahaye bal anigu waan igu culus tahay ka soon adigu wuu odhan karaa say leeyihin culimadu qof baa bishii rabadaan buu xanuunsanayey amba safar buu ku jiray waxaa la rajaynaya xanuunkaa inuu ka bogsado safarkii buu ku dhex jiray ama xanuunkii buu ku dhex jiray sidii buu ku geeriyooday haye ma laga soo qalaynaya mise laga qalayn maayo haye laga qalayn maayo haye a ah xanuun baa qofka waxa la rajaynay inu ka bogsado lakin isagoo xanuunkii ku jiro bishii rabadaan ka soo qaad shan iyo toban cishu xanuunsanayay shan iyo tobankii way dhaafeenoo uu dhintayba rabadaanta dhexdeedii ma laga qalaynaya tobankaa shan iyo tobankaa ma lagu leeyay horta amba safar buu ku jirayo soom uu afursanaa isagoo safarkii ku jiraa ayuu geeriyooday ba dee haye ruqsadii buu haysaa laga qalayn maayo mar hadduu ku dhex jirayba laakiin shan iyo toban buu rabadaantii ka afuray wuu bogsaday amaba soddonkii rabadaan buu xanuunsanaya ka soo qaad wuu bogsaday oo dhowr bilood buu iska sii joogay ma laga qalaynaya waa laga qalaynaya sababta maad garanaysa dee wuxuu awooday inu inuu soomo awooday safar buu ahaayo safarkiibuu ka soo galay oo dhowrkii maalmooduu soomay isagoo isagoo dhowrkii u afuray lagu leeyahay buu dhintay haye ma laga qalaynaya waa laga qalanaya ila kan safarkii ka soo noqdae ee fursad hela inuu dib u soomee baabu sawmi tadawuci wamaa nuhiya can sawmihi wuxuu baabu yahay sawmu tadawuc soomkii sunnaha ha wamaa nuhiya canhu sawmihi iyo shayga la diiday soomkiisa wamaa iyo maalmaha nuhiya la diiday can sawmihi markaa sawmu tadawuci waa idaafatu shay ilaa nawcihi buu yihi shekh ibn cuthaymiin loo idaafeeyey nawciisa oo soomku tadawuc baa ka mid a faral baa ka marka ah markaa ahaa waa naafiladii markaa soomku dee fadli weyn buu leeyahay oo sunnihiina uu iska furay isagu mar sida salaaddu u furan tahay ee xaalaad cayiman u la diiday ayaa soomkiina de maalin kasta iskaga funayay ilaa maalmo cayiman mooyaane وعn أbي qتاadة الأنصاrي رaضي الله عنه أن رasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم su-ila waxaa la weydiiyey can sوmi yومi cرفة soomka maalinta cرفة la soomo qaala wuxuuhi yukafiru الsنة الmaadiيa والbaqya yukafiru wuxuu tirtiraya asana almaadiya sanadkii tegay olbaaqiya sanadka hadhay wasuila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi caashuraa maalinta caashuraa bisha muxaram tobankeeda qaale wuxu uhi yukafiru sana almaadiya wuxuu baabi'inaya amba uu tirtirayaa sana almaadiya dembiyadii baa looga jeedaa maalmihii sanadadkii tegey wasuila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi اlithnain soomka maalinta isniinta la soomo qaala wuxu uhi daka yowman kaasi waa maalin wulidtu fiihi aan dhashay dhexdiisa maalintaasaan dhashay wabucidtu fiihi la isoo saaray oo nebi layga dhigay aw unzila calaya fiihi ama halkaa yihi bucidtu fiihi aw unzila calaya fiihi laigu soo dejiyey waxyiga maalintii waxyiga ugu bilaabmay rawaahu muslim maalmaha sunnaha ay tahay alayaam alatii yustaxabu siyaamuhaa waxaa ka mid ah yowma carafa oo bisha tobnaad ee bisha waxaan ujeedaa dulxija maalinteeda sagaalaada ah, yowma carafa la taagan yahy carafa waxa lagu bixiyay maalinta carafa la taagan yahy marka waxay se culimadu badan yihiin waa liman lam yakun bicarafaat carafa iyo carafaat labada waa la dhahda waa qofku aan carafa maalintaa joogin baa la dhahdaa ayaa ayaa soomka lagu ayaa sunna ay u tahaye qofka isagoo carafo joogaa carafo taagani carafi dee sideeday howlo gaara u leedahay maalintaas oo dadkii de khayr kale ku mashquulsan yihin inay afuraan baa u badan xadiis aan la isku waafaqin sixadiisa oo dacfiga u dhowna waa sowm yowmi carafa bigayri carafa ayaa ku soo arortay bigayri carafa lakin waa daciif way ijtiraan selafkii iyo culimadii qaar caam ku qaaday xadiiskan oo yihi ana rasuula lahi sala l su-ila can sowmi carafa qaala yukafir sana almadi walbaqi oo yihi xataa qofka carafo taagan iyo kale bay ku dhacayso yowma caashuraana sanadkii tegey dembiyada lagu dhaafaya waa asaqaa'ir laysat kabaa'ir saqaa'ir weeyaane kabaa'irta maaha sidii markaa soomkaasi uu isagu tirtirayo ilaahay baa sabab uga dhigay dembigii lagu tirtiro yukafir asana almaadiya walbaqiya sanadka soo socda albaqiya markaa oo maxay alaatiya wey waa sanadka iman doona qaabilsan dee fadli weyn ba markaa yowma carafa soomkaasi uu leeyahy waxaana caddaynaya in sunayaasha looga jeedo dembiyadii waaweynaan looga jeedin dembiyada waa aynu toobad bay ubahanyin soo ma dembiyada waynu may ubahanyahin toobad bay ubahanyin ilaa la toobad keena mooyaane oo qofkii uu ka murugoodo ka dhex baxo haddii markaa markaas saqaayir u lahaa saqaayirtii baa lagaga dhaafaya haddii aanu saqaayirba lahayn ka waran culimada qaar baa markaa waxay kabaairtii baa lagaga khafiifinaya de aanay suurtagal ahayn qofka inaanu saqaayirba ka madhnaado kabaairna u yeesho hadii labadaaba u ka medhayay ka waran darajaadkiisa kor loogu qaadayb darajaadka jannada ayaa kor loogu qaadaya amba ajarkiiya lagu kordhinaya caashuraana waa muxaram waa bisha koobaad oo bishaa ku xigtown bishan carafi waxay ahayd bisha dulxija ee labiyo tobnaad muxaramna waa bishii rasuulka alay slat slaam soomkeeda wili waa bisha ugu fadliga bad soomka marka la eego tobnaadna waa maalintii waajibka ahayd ee muslimiinta xataa waajibka ku hayd intaan rabadaanta la waajibin markii dambena suna laga dhigay xikmadda ku jirta uu rasuulku alay slat slam u soomayna waa kii arkay markuu magaalada madiine yimi ana nabiya sal ly slm ata almadinata walahum yowmun yasuumuuna fiih nimankaa yuhuudda maalin ay soomi jireen baa jirtay oo yowma cashuuraaya markaa rasuulku wuxuu yihi ma daka alyowm aladi tasuumuuna fiih waxay yidhahdeen markaa waa maalintii uu ka guulaystay muuse fircawn oo ilaahay uga gargaaray marka waanu fasaamahu muusa fanaxnu nasuumuhu bayna muusaa soomay alayhi salaam nabi llaahi muuse annaguna waanu soomayna rasuulku wuxu uhi naxnu awlaa bimuusa minkum nebi muuse annagaa idinka mudan haddaad nebi muuse ku weyneyneysaan annagaa nebi muuse idinka xigna dabeedna fasaamahu amara bisiyaami wuu soomay oo waxaanu amray la soomo marka markii dambena muxuu yihi lain cishtu lqaabil la asumana taasic soo haddaan sanadka soo socda sooma soo gaadho maalinta sagaalaad baan soomi jiro almuhim saddex darajo maraya soomkaa yowmu caashuraa maalinta u fadliga badna waa maalinteeya yowm alcaashir caashuraa maxaa kaloo sunno ah maalinta u fadliga horta maalintaas laakiin sida u fadliga badani maalinta ufadli maalinta waa taasi lakin sida u fadliga badan waa laba cisha in la isku daro waa yowm taasic yowm alcaashir ambaba يوم العاشر والحادي cashir labadaa in la isku dara hadduu keligeed ku kaaftoomo way banaanta de mar haddaa nimankii la yidhi cibaadadii baa lagu khilaafaya iyagu way soomi jireen soo maaha wuxuu rasuulku diidaya xataa in cibaadadii la iska waafaqo maxaad maranaysaa wax kalena nimanka ahlu kitaabka yahuudda iyo nabi muuse annagaa idinka xigna ba iyagu nebi muuse maantana waa annagaa idinka xigna bay leeyihiin nebi ciise annagaa idinka xigna bay leyihin lakin waxoodaasi waxba kama jiraan ambiyadu waa isku midunoo qofka hal rasuul beeniye inta kalena uu beeniyay inagu rususha o dhan baynu rumaysannahayo watu'minuuna bilkitaabi kulli laakiin iyagu nabi muuse hadday raacsan yihiin nebi maxamed bay rumayn lahayn waay nabi muuse wuxuu ku yihi rumeeyo nabigaa iga dambeey nabi saasuu yihi nabi ciisena waa ka ilahay qur'anka inoogu sheegay wamubashiran birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu amed markaa ha ku dagmi nimanka kule diimaha samaawiga iyo ibraahimiga iyo kuwa waar nimankaasi diin ma hayaane diintiina way taxriifiyeene xataa hadday iminka wada saafi ahaan lahaydna lagama aqbaleen waayo waa la naskay kitaabkaasoo kitaabkan qur'aankaabaa muhayminan caleyh wixiiba koobsaday oo xukumaya maalinta isniintana markii la weydiiyey rasuulku ala sala slam wuxu maalinta maalintaa waan dhashay waa laysoo saaray waa laygu soo dejiyey waxyiga marka in la sooma maalintaa way fadli badanta xadiis kale rasulka ala sala slam marki la weydiiyey maalinta isniinta iyo maalinta khamiista wuxuu yihi waa maalmaha camalka la bandhigo ilaahay subxaana wa tacaala dabeetna waxaan jecelay anigoo sooman camalkayga la gudbiyo halkan nimankii tuushka carari jiray ya nimankii tuushka carari jiray ee adilo badan intay qaar qaataan qaarna iskaga tegi jiree suufiyada ee iyagu xafladaha iyo dee markaa nebigaanu jecelnay ku markaa ku ku ku qariya inay durbaan garaacaan maalmahaasoo wax la cuncuno dabeetana suuqa iska gala hadana oo sunaha nebiguna u ku adigay badan iga ka mida ayaa xadiiskan daliishaday oo waxay u daliishadaan mar haddii rasuulka alay slat slam maalintaa uu yihi waan soomaya dee waa weyneynuu maalinta weyneeyey marka dee in la weyneeyaana maalintaas oo la xafladeeya waa sax waa ishkaal lakin ishkaal daciifa weeyaano waxaa leeyahy war nebigu alay nabigu aleyh isalaatu wasalaam horta isagoo shayga isaga isaga nebiga alay slat slam ma cid baa ka jeclayd saxaabadiisa waa maya saxaabadiisu miyay weyneeyeen maya weyneynta waxaynu uga jeedaa miyay maalinta isniinta yidhahdeen aanu weyneyno maya soo ma way soomeen laakiin may odhanin iyagoo xadiiska noo soo wariyey maalintaa waxaanu ku bedelaynaa ama waxaanu uga qiyaas qaadanaynaa inaanu xaflad u dhino nebiga aleyh isalaatu wasalaam marka low kaana khayran la sabaquuna ilay iyagaa kaaga faham badnaa iyagaa nebiga kaa jeclaa aleyh isalaatu wasalaam waa raggii ragga ahaade wey ka tegidda ay ka tegeen ayay kutusaysa nebi maxamedna aleyh isalatu salaam ma odhan maalintaa waa maali waan soomaya un mooyaane laakiin maalintaa waan xusaya ma odhan dhinac kale maalintaa laftigeedu maalintaa dee sniin buu rasuulku sheegaya labiiyo tobanka ma odhan bisha rabiicul awal ya ama bisha rabiicul awal ma odhantee marka idinku maalin aan isniin ba oo arbaca ama khamiisa bay ku beegnaataa soo maha dee maalintaasaad xustaan ya e hadday idinka dhab tahay bal maalintan isniinta maalin kastoo isniin waxaad tihahdaan maalin kastoo isniin oon xusayna iyadoo anay sax ahayn lakin marka caqliga la eego maxay noqon lahayd in idhahdaan ya maalin kalo maalin kastoo isniinina ayaanu dee xusaynaa oo maalintaas anu weyneyneyna maalinta labayo tobanka rabiicul awal ee aad sheegteen waxaa la isku waafaqay inuu maalintaana dhintay rasulka alay slatu slam sida culmad siradu tilmaameen weliba ishkaalka dhalashadiisa muran badan baa kaga jira halkaa labayo tobankaa laakiin walow iyagu qaarkood khilaaf iyo waxaa soo raadiyaam hadday doonaane laba iyo inuu dhintayna waa isku waafasiy maxaad u murgooni weyda waayo maalintaan rasuulku dhintayna waad farxaysaan waanu dhashayna waad leedihin maxaa markaa dee saaca gelinka horena murugooda ama gelinka hore farxa gelinka dambana dee murugooda marka kolleyba horaa looga jawaabay maslan de laguma jire waxaa leeyihi nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam miyuu weyneeyey waa maya saxaabadiisi miya weynayn maya miyaa diinta uga faham badantah waa maya hadduu iha waan uga faham badanay dee warkii ku daayay marka hadduu kula alaa dee uga faham badan dee markaa ninkaa hayna wada hadalsiina nabadgelyo orada dua xagga ka tuso daba kaasi waxba laga dhegeysan maayo wakulu khayrin fi itibaaci man salaf wa kulu sharin fi ibtidaaci man khalaf khayr o dhamin wuxuu ku jiraa fi itibaaci man salaf ciddii tagtay sharoo dhamina fifty daaciman khalaf cidda sidaa tidhaa weli waa iyaga kutubta kitaabka ashcariyada caqiidada ashaacirada ayuu ku qoriyay gabaygaas ya oo uu leeyay wakulu khayrin fi itibaaci man salaf khayr o dham wuxuu ku jira salafki in la raaco wakulu sharin fi itibaaci man khalaf laakin isagii haddana caqiidadii khalaf ku weyneynaya isagoo ka dhigaya madhabka salafku inuu tafwiid ahaa waa hadal saxa laakiin sheekha sheegaya muu raacin isagu selafkii xagga caqiidada laga warramayo وعن أبي أyوب الأنصاري رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى الله علي sلم qال وxu uhi man sooma qofka sooma رamaضاana bisha رamaضaan ثuma dabeetna atbachu raaciyay sita lix min shawaalin bisha shawaal ka mida kaana wuxuu ahaanaya soomkaasi kaana ay daa ka siyaamu soomkaasi wuxuu noqonaya ka siyaami dahr soomka sanadkao kale u la mid noqonaya min xayثu الأjri weeyaan la min xayثu الcadad xagga tirada maahe waa min xayثu الأjri xagga ajarka marka laga eego rawah mslim xadiiskana in badanna waa dabaqnay si aynu garanayno bisha rabadaan qofka raaciya lix shawaalka ka mid a ah. sababtana waynu garanaynaayoo bisha rabadaan waa soddon cisho haddii sagaal ku dhamaatana soddonkii ajarkiisi baa la helayaay xasanaduna haye bicashri amhaaliha markaa soddonku saddex boqol buu dhigay soddonkaa rabadaan toban ku dhufo waa soddon waa saddex boqol lixda cishana waa lixdankii sanadka ka dhigna ilan sanadku waa saddex iyo iyo lixdan soo maaha sanadka islaamiga ah baa laga warramaya ina wax ka maana oo la arkaa markaa waa nin sanadkii o dhan soomay xagga casharka marka la eego maca dalika lix iyo soddon cishuu soomay ilaa rasuulku uu diiday alayh salatu salaam qofka sanadka o dhan soomaayo maa saama man saama dahra buu nabigu yuri alay slat qofka sanadka o dhan sooma oo dee sanadka kala barh baa la soomi karaa siyaamu yowmin wa iftaaru yowmin maalmahan in la raaciyaabaa wanaagsan atbacahu oo maalinta ciidda marka laga reebo lagu xidhiidhiyo xagga marka la eego xadiiska xagga khayrka in loo degdego in soomkii qofkii weli qalbigiisa iyo niyaddiisa uu kusii jiro inay dadku badankoodu soomayaan in badanoo kamid ay kula soomayaan laakiin haddaad tirahdo insha allah maalmaha dambe horta waan yara awoodeysanaya dee ku banaan tahay haddana waxay iska dhici karta inaad soo qaban aad shaahii iyo cuntadii iyo makhaayadihi aynu la qabsanee dee intay goori goor tahay iska raaci ah lixdaa hadhowna ciidul abraarka ciidul abraarka waxay u yaqaanaan lixdaa cisho dhamaado ayaa odhan ciidda la ciidul ciidul abraar lakin ciiddaasi ma jirto ciidul abraar waxa la ma jiro taasi waa bidca kale noqonaysa waxaa kuse kuu banaan inaad lixda u dambeeya ka dhigto inaad lixda u horeeya ka dhigto lixda dhexe inaad kala qaadqaado inaad isku xigsiiso intuba aday kuu banaayihin wacan abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alay slam min cabdin adoor ma jiro yasuumu soomaya yowma maalin fi sabiili illah alla darti uu soomaya ilaa hadduu jira baacad allahu ilaahay baa ka fogeeya bidalika alyowmi maalinkaa sababtiisa kaga fogeeya bidalika alyowmi maalinkaa isaga ah sababtiisa ayuu ilaahay kaga fogeeyaa an wajhihi qofka wejigiisa annaara naartu kaga fogeeya sabciina khariifan toddobaatan dayrood mutafaq caleyh walafdi muslim soomku fadliguu leeyahay ayuu xadiiskana tilmaamaya si guud haddaba markaa fi sabiili اllah fi sabiili اllahi haddii la idlaaqo sida aqlabka muxuu ku dhacaa aljihaad soo maha culimada in badan oo kamid a waxay idhahdeen halkan waxaa looga jeeda ma min ma min cabdin yasuuma yowma fi sabiili اllahi ay fi ljihaad wey wahuwa yujaahidu fi sabiil اllah markaa laba culays buu isku daray oo jihaadkii oo mashaqaa ah. iyo inuu haddana soomay waxa uu ku helayaa toddobaatan sannadood in loo socdo masaafo loo socdo in ilaahay naarta ka durkiyo maalintaa kaga durkiyo oo khariifku waa dayrta waktiga la hahdo xilligana ilimka ku jiro kale weyaan ayaa khariif la dhahdo waa rabiic sayf shitaa iyo khariif marka waa min baab tacbiir aw dikru albacdi wa iraadat اlkuli wey shay baa qeybtiisi baa la shegay lakin dhamaantii baa loo jeeda warkacuu maca raakiciini ya rukuuc baa la shegay lakuma salaada dadka tukanaya loo tukada wey khariif maaha saddexdii bilood markaa khariifka une waa labiyo tobankii biloodba waa sana fi sabiil الlah in badanoo lakiin culamada ka mida say u badan yihiin fii sabiil illah waxay ku qaadeen waa ikhlaas ilaahay dartii u soomeeya aan wax kale u soomeynin dadka qaar baa laga yaba inay sidaada waqtigan soomka caafimaad baa laga helaaye ni baad iska caafimaaddeeda bal iska soomba dee ya amba waxaa lagu yihi haddaad soomto dadka sooma ma gaboobaan hadduu siro ka horreeya ad gaboobin be aad adduunyadan iska soo gelin qofka niyadiisii waa ina fi sabiil الlah marka ikhlaaصa lilah in alle dartii uu soomeeyo walow jihaad bayay ku jirin waayo jihaadka maxaa fadli badan ya in la afuraana way bananta in la soomana bananta soo maha jihaadka waxaa fadli badan culimadu in la afuro oo si uu qofku jihaadka ugu xoogeysto oo qawi uu noqdo gaana marka la dagaalamaya waana u daciif qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulka wuxu ma min cabdin abdulma jira yasuum soomayo maalin fii sabiili illah ilaa hadduu jirana baacad allahu ilaahay baa kaga fogey bidalika alyowm maalintaas sababtiisa can wajhi annaara naarta sabciina khariifan toddobaatan sanadood mutafaq caleyh bal ninka maalmo badan soomana maxaad umalanaysaa adaba markaa soomkii sunnaha inuu fadli badan leeyahay ayaa laga qaadanaya an caysa radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku waxaa yasuum mid sooma xataa xataa naquula ilaa aanu nidhaano laa yuftiru ma afur ma afurayo wayuftiru wuu afuri jiray xataa naquula ilaa aanu nidhaano laa yasuumu ma soomayo wamaa ra-aytu maan arag rasuula الlahi salى الlahu alay sl rasuulka aleh oo istakmala dhamaystiray siyaama shahrin bil soomkeed qadun weligii ilaa ramadaana bisha ramadaan mooyaane wamaa ra-aytu maan arag fii shahrin bil agara laga badayay minhu xaggiisa siyaaman xagga soomka fi shacbaana bisha shacbaan mutafaqun caleyh walafdu limuslimiin marka xadiiskani wuxuu caddaynaya kow rasuulka alay slat slam bil uu dhamaystiray soom dhamaystiran oo soddonkii cishaba uu soomay ama sagaaliy atankiiba waa bisha rabadaanun laakiin marar badan waxaa dhacday rasuulka alay slat slaam inuu bilaha soomka u kala badin jirayo laba bilood oo marka rabadaanta laga reebo oo aada u soomi jiray baa jiray waa bisha halkan kutaa ku jirta ee xadiiska ku jirto ah shacbaan iyo bisha kale ee rasuulka alayh salatu salaam uu tilmaamay afdal siyaam bacda ramadaan shahrullaahi muxaram bisha muxaram lahaa wey haddana rasuulku alayh salatu slam sida ficil ahaan ficil ahaan bisha shacbaan buu u badnaa xagga soomka marka la eego iyadoo uu aada soomay muxaramna markaa waxay culimadu lehdeen xagga laakiin soom ahaan labada labada marka la eego waxaa fadli badan muxaram oo yom cashuuraan hadda way ka mid ku jirta arrintaas hore waxaynu usoo maray maya waynu gaadhay insha bisha shacbaan marka ramadaan gaadho inaan soo marka s laba cisho iyo maalin aan laga horreysay wayn xadiskaa wayn shan iyo toban xadiiskii kalena waynu sheegnay ka warramay markaa qofki aan isagu hori soo soomi jirin waa ti lagu qaaday rasuulku ala sla de soom buu soomi jiray oo shacbaan ilaa inteedu horaa laga yaaba inuu soomi jiro o dhan marka waxaa kaloo laga qaadanaya qofku sida kolba isaga u wanaagsan inuu sameeyo waxaa banaan inuu inuuntu toban cisho israaciyo soonka inuu toban cishona iska nasto oo maxay u dhigmayaan markaa iftaaru yawmin wa siyaamu yawmin inuu bil hadduu doono iswada raaciyaba iyadoo laga wanagsiyay bishaa inu dhamaystiro lakin hadduu doono bil inuu iswada raaciyo bil kalena e uu iska nasto waa inaanu sanadkiiu soomin waa maalin iyo maalin waa maalin dhaafoo kalen kusoo ururto kaana rasuul lahi sal la ala sl s sm ata naquula inaanu laa yaftiru ilaa aanu isnirahno anagu wey iyagaa markaa is odhan jiray malaa rasuulku bishan siduu iskugu xigsiiyey maba afurayo laakiin wuu afuri jiray haddana waata aggiis agga dambe sheegtay inuu xunka afure bisha wayuftir wuu afuri jiray xataa naquula ilaa anu laa yasuuma soomiya bil dhamaan is odhan jirnay malaa mama bisha wamaa ra-aytum aan ragbay tahay caaisha rasuula llahi sala rasuulka alla istakmila dhamaystiray siyaama shahri bil soomkeed qadir weligii ilaa ramadaana bisha ramadaan mooyaane wamaa ra-aytu maan rag fii shahrin bil aghara minhu laga badayey siyaaman aghara ka badan minhu xaggiisa siyaaman xagga soomka marka la eego fii shacbaan bisha shacbaan oo macnuu yahay biluu rasuulku ka soom badnaa bisha shacbaan bay jira mutafaq aleyh walafd limuslim وعn abi dr radي الlahu canhu qaala wuxuu yihi amrana rasuulu lahi salى الlaه alay sl rsulku wuxuna amray an nasuuma inaynu soomno min ashahri bisha ثalaaثaةa ayaamin saddex shay inanu ka soomno ثalaaثa cashrata و arbaca cashrata و hamsa cashrata saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka ayaam lbiidki weyaan rawahu النasaaئي wالtirmidi wa saxib بn xibaan bil kasta in saddex cisho laga soomo saxaabadana qaarkood buu u dardaarmay oo waxaa ka mid ahaa abu hureyra yihi awsani khaliili salى الlahu عalيه waslm bثalaaث saaxiibkaygaan aadka u jeclaa saddex buu ii dardaarmo waxaa ka mid ahaa ثalaaثata siyaami halaaثata ayaam min kuli shahr bil kasta inanu saddex cisho ka soomo wa ragcatay duxa iyo labada ragcadood barqada oo aan witira qabla an anaam xadiiskana waan soo baraflay inaan witriyeyse intaana seexanin saddexdaa cisho markaa saddex cisho sii daysan buu ka dhigi karaa saddex ayaamulbiidka wuu kala saari karaa ayaamulbiidkana sideeduu fadli gaara u leeyihi saddexda cisho bisha laga soomayaana sideedii fadli u leeyihi waxaa kaloo samayn karaa inuu inuu isku wada niyoodo oo inuu ayaamulbiidka inta sooma saddexdii cishona uu niyoodo وعn abi hurayرata radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى ه alay slm qal wuxu uhi laa yaxilu xalaal maaha limra'atin haweeney an tasuuma inay soomto wa zawjahaa iyadoo ninkeeduna wa zawjuhaa xaalo zawjkeedu shaahidun uu joogo shaahidun bimacnaa xaadirun ilaa biidni ogolaanshihiisa mooyaane mutafaq aleyh walafd bukhaari zaada abu dawud cusiyaadi hayra ramadaana ramadaan waxaan ka ahayn marka xaqa ninku gabadha uu ku leeyahay waa waajib inay soomtaana waa sunne haddii sunnihii uu ka hor imanayo waajibkii meesha uu ka saarayo sunnaha lala iman maayo tusaale ahaan iminka iyadoo faralkii la aqiimay sunna miyaad xidhanaysa maya gabadhii markaa iyadoo ninkeedii uu dee xaqeedii uu taagan yahay xaqiisa uu taagan yahay oo soomkaasina uu ka iyadii uu ka mashquulinaya markaa hadduu isagu ka ogolaado u waad iska soomi kartaa mooyaane soomi mayso haday soomto markaa waxaa laga qaatay inuu soomkeeda sifaasid yoonu ansaxaynin waayo waxaa kaloo laga qaatay haddii ninkiiba aanu goobtaba joogin uu maqanyaho safar iyo wax lamida uu ku maqan yahay dee isaga ka idan qaadan mayso waabuu maqan yahay marka washaahidun baa jira haddiiba matala markaa ay soomto iyadoon ka idan qaadan isagii soomkeedaasi inuu dee faasid noqday baa halkaa laga qaadanaya ba وعn abi hurayرata radي الlahu canhu ana rasuula الlahi sal ly slm qal wuxu uhi laa yaxilu xalaal maha limra'ati haweeney an tasuma inay soomto wa sawjaha iyadoo ninkeedu shaahiduu joogo ilaa biidnihi mutafaq aley walafd bukhaariy zaada abu dawud sedi hayra ramadan ramadan waxaan ka hayn waa soomkii sunna ahawne faralkii nina ka idan qaadan mayso amarka ilaahay baa ka horreeyey waxaa laga qaadanaya xaqa zawjku siduu weyahay وcan abi saciid alkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى الlah alay slm rsulka ale naha wuxuu diiday can siyaami yowmeyn laba maalmood in la soomay yowm اlfidri yowmi اlfidri wa yowm annaxr maalinta ciid alfidrida iyo maalinta ciid aladxada ee yowma naxri wax la gowracayo labadaaba uu diiday وعn nubaysha alhudaliyi radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu lahi salى اlahu alay sl rsulku wuxu uhi ayaamu tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiq la dhahdo ciida ka dambeeya adxadu ayaamu aklin waa maalmo cunitaan iyo washurbin cabitaan wadikri illaahi wa dikrin lilahi caza wajal iyo dikri ilaahay rawahu muslimu وعan caaisha wbni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala waxay dhahdeen lam yurakas lama ruqsaynin fi ayaami tashriiqi maalmaha ayaam tashriiqna an yasumna in la sooma liman cid mooyaane lam yajid aan helin alhadya rawahu lbuhaariy ayaamu tashriiq tashriiq waxa loogu magacabay culimadu leeyihin badan oo kamid ihi ah xagga luqahaa marka la eego horta rabadaan wax rabadaan loogu magacaabay min aramdaa baa laga keenay waa kulaylka markaa dee maadaama la soomayo oo waxay jiraan halkaasa laga keenay ba idhaha waa l waa waritaanka hilibkaa la waraya cadceedda la wadaya yusharaq allax marka hilibka maalintii hore dee la qada hadyigii xajka ayaa saddexda ceshee dambana si loo cuno berigaa tallaagadahan iyo waxaa lagu ridaa muu jirine maxaa la la jeexjeexay ayaa cadceedda loo warhaya ayaamu tashriiq saddexdaa cisho iyaguna waa saddexdaa cisho ee ciidda raacsan waa isla ciidur waata takbiirtana la qaado markaa la soomi maayo waxaa se soomi kara qofka qaarinkaa iyo mutamatica iyaga waxaa lagu leeyahay hadyi baa lagu leeyahay marka haddii hadyi uu kari waayo faman lam yajid fa siyaamu ثalaaثata ayaam fi اlxaji wa sabcati ida rajactum tilka casharatun kaamila tobankaa cishaa lagu leeyahy soo maaha muxuu soomi karaa markaa mar haddii na waaye aanu haynin maalmaha uu iska soomi karaa mutabacigii qaarinkii laakiin dadkii kale iyagu ma soomayaan waa maalmahani waa ciidoo waa xaaraan in la soomo soomkaasina ansixi maayo mar hadduu rasulku uhi ayaamu aklin wa shurbin waxay kutusaysaa cunid iyo cabid haddii la sheegay soom wa xaaraan ilaahay baa la xusaya takbiirtii ba socota iyo cibaadadii kaleba waa salaadaha kadib la takbiiranayo takbiirtii waa la wadaya xadiiskan kalena lam yurakhas lama ruqsaynin fi ayaam tashriiq an yusamna in la soomo ilaa liman cidin loo ruqsayin mooyaane lam yajid aan helin ahadya oo mutamatcii qaarinkiiya wallahu aclam waaxka bilahi towfiq wasalaamu calaykum